bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin والsalaaة والsalaam عalى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirka waa kii afariyo tobnaad ee ka mida min kitaab اlfaraa'id min alminhaaj waxaa inoo dembeeyey fasalkii ku saabsanaa ta'siil اlmasaa'il wa tasxiixuha farcii labaad ama koobaad baynu soo marray ku saabsanaa haday mas'aladu ka jabto dadka la dhaxalsiinayo markii la dhisay kadib sidii loo saxiix yeeli lahaa faracaas waad soo dhammaysa faracii u dambeeyey kitaab alfaraa'id oo ah almunaasakha uu sheekhu gudbay wuxuuna yidhi farcun waalfarcuna fii istilaaxaati اlfuqahaa waa kul mundarijin taxta kuliyin saabiq kullu mundarijin taxta kuliyin saabiq shay walboo hoos gala qaacido guud ama asal guud ama daabit guud asalkaasoo soo hormaray ayaa farac la yidhaahdaa ama usuul joog ama tafsiir joog ama naxwe joog mar hadday farcun ku dhahaan waxay ujeedaan waa baxi mundarija taxta kuliyin saabiq wuxuu ihi sheekhu marka maata idaa maata can waraatin hadduu ka dhinto waraso dad wax dhexlhaya oo fa maata haddana uu dhinto axaduhum midkood dadkii wax dhexlhayee laga dhintay mid baa sii dhintay qabla alqisma intaan dhaxalkii horeba la qaybsanin xoolihiiba aan la qaybsanin waad fiir eegaysaa fain lam yarit الثaaniya meydka labaad hadduusan dhexlaynin hayrulbaaqiina intii soo hadhay waxaan ka ahayn oo wakaana weliba uu noqday irtuhum dhaxalkooda irtulbaaqiin minhu min almeyit الثaani ka irtihim dhaxalkooda uu la mid yahay min almeyit اlأwal meydka hore oo kale la mid noqdo jucila waxaa laga soo qaadi kaأna الثaaniya meydka labaad lam yakun inuusan jirinba waqusima almaalu maalkii baa la qaybin weeye bayn albaaqiin intii soo hadhay wadalika min daalika ikhwatin walaalo iyo wa akhawaatin gabdha dhadeg oo likayri ummina weeye wax hadda loo jeedo aw baniina ama wiilal buu ka dhintay iyo wa banaatin gabdho wada jooga maata bacduhum can ilbaaqi barhkood baa geeriyooday inta kale keliyuna ka geeriyooday ikhtisaaru lmasaa'il baan loo yaqaanaa masalada hadda uu ku bilaabay ama ikhtisaar qabla alcamal baa la yidhaahdaa farcaani wuxuu ku saabsan yahay almunaasakha wاlmunaasakhatu waa mufaacalaة min الnaskhi mufaacala naskhi laga keenay wey naskhiguna waad soo barateen meelo badanoo waxaa loo yaqaanaa laga keenay isaalo ama idhaab ama naqli macaanidaasuu ku dul wareegaa nasakhat الshamsu dila la odhan qoraxdu waxay baabi'isay hooskii waxaa ka mida wa minhu intasaktu اlkitaaba kitaabkiian wax ka soo guurshay oon min guuriyey waxaa ka mida nasakhat الriixu aaaar الdiyaar fadhi guryihii iyo raadadkii bay bedelaysaa marka naskhigu isaaluu noqdaa naqli buu noqdaa tagsiin iyo idhaab buu noqdaa wuxuu kaloo ku yimaadaa macnay fuqahadu sheegaan oo dambe kutub luqa aanan ku arag tadaawul tadaawul oo intaasba marka baxiga mafhuumka lugawiga ah kii fiqigaa wuxuu cilaaqa la leeyahay maalkii naqli baa ku dhacahaya meydkii koobaad ee dhintay wixii laga dhaxlay ayaa waxaa la sii guurahaya oo sii qaanhaya warasadii meydkii dambee dhintay maxaa yeelay kaana almeyit aلثaani iyo masalada meydka labaad iyo tasxiixiisiiyo ta'siilkiisu kaannahu nasakha almasalaة اlأulى oo aan dhahno waa isaaladii ama idhaabkii haddaan dhahno mafhuumku waa naqlina waxaad moodaa weeye xoolihii warasada hore ay dhaxleen ee meydka hore ay ka dhaxleen baa lala soo guurayaa qudhigoodii oo waxaa loo soo rarhayaa qolyihii dambe marka munaasakha halkaas yay ka imanaysaa min cawiisi اlmasaa'il masaa'ilka faraa'idka adag ee yaa lagu tiriyaa waa innaga soo maray farac horana la yidhi awliyon baa fahamta kanada maanta aynu joognana xataa awliya ma fahamta la yidhi asagaasa ka fudud kii xalay aad soo marteen kii xalay ninkii fahmay ama habeen horeba aan soo wadnay fahmay kan dhibi mahayo wax culaysoo badan kuma jiro asagaa ka fudud waliba istilaaxaan haddii ay mafhuumku luqowga munaasakha iyo naskhi aynu tilmaannay istilaaxaanna waa intuu matniga ku sheegay an yamuuta axadu اlwaraثati qabla qismati tarika un wey munaasakha waxaa loo jeedo waa an yamuuta axad اlwara warasadii mid kamida inuu dhinto intaan xoolihii la dhaxal siinin hawshaa soomaaliya way ku badanta soomaali way ku badanta waxaa laga yaaba duqu inuu geeriyoodo haweenkan waxba dhaxala la siinin iyo caruurtii iyo waalidiintii meyd kala dhalay midna aan wax la siinin baa ku kala dhimanaya loo bixi maayo xoolihii waa laska wataa oo xoolihii reehebel baa laska lehay ku kale hadana soo karoodi waa iska socone si kolba mid u dhimanhayo xoolahaan loo biilinhayo ee loo cunhayay ku dhammaanayaan dadkuna ku dhammaanaya hawshaasi waad aragteen baan u malay munaasakho soomaali warkeedba weeyaba meel kale loo dooni soomaalin baa loo dooni ayib inaad nin soomaaliya ah, intii waalid dhinto ama meyd dhinto xoolihii oo aan axad kala dhimanin lagu keeno wadaadowna dhaxalsii la yidhaahdo way adagta waa naadir toban qadee markay ku soo marto oo wada munaasakho ah yaa mid caadia ah lagu keeni oon munaasakho lahayn marka dhibka waa iska jira munaasakha marka warkeeda waa iska intaas <clears throat> mana dhib badno suwarkii fara badnaa ee labayo tobanka ahaa kugu soo noqon mahayaani waxaan kugu soo noqon saddex suuro keliya saddex suuro keliya maydka koobaad masaladiisi iyo ka labaad masaladiisi inay tamaaul ka dhexeeyo islaqaad oo ta u ah in tabaayun ka dhexeeyo iyo inuu ka dhexeeyo tawaafuq saddexdaas suura basaba weeye munaasakhu warkeedu iska kooban yahay wuxunbaa la badbadiyaa suwarkeeda iyo amilada iska bata iyadu ma dhib badno culays badanna ma saddex xaalay noqotaa saddexdaa xaalaad kutubta mutawalaadkunbaad ka raadinaysaan waa un ikhtisaar qabla alcamal iyo ikhtisaar anaa alcamal iyo ikhtisaar bacda alcamal bay u qaybiyaan saddexdaa xaalay ku timaadaa inaad hawsha soo gaabsato adoon farba qaadin oo ikhtisaar qabla camal baa loo yidhaha waata u horaysa iyo ikhtisaar gaabin masaa'ilka la gaabiyo fii asnaaءi اlcamal iyo ikhtisaar bacda alcamal saddexdaas suuray noqota wayna iska dhibyartahay ab horta aynu eegno muxuu yihi sheekhu idaa maata maata idaa maata can waraatin hadduu ruux ka dhinto waraso wax dhexlaysa la garay geeri hadda waa loo wada joogaay famaata axaduhum midkood baa dhintay qabla alqisma intaan xoolihii la qaybinin en la dhexalsiininba warasadii ayaa mid wax dhaxay lahaa oo warasada ka tirsanaaba haddana geeriyooda waad eegaysaa marka dhib ma laha oo siad u eegitaa waad soo barato hadduu dhinto masaladiisi fadhiisibu sheekhu ku soo yidhi markaad fadhiisisayba hadday asalkaa ka asaxdo khayr hadday jabtana inay calaa sifin ka jabto iyo calaa sinfayn calaa talaata calaa arbaca soo marta saxiix yeel kadibna qaybi intuun baad mari waad fiirin buui fain lam yarit الثaaniya maydka labaad ee asagoon waxba dhaxala la siinin dhintay ayaa maydka labaada fain lam yarit الثaaniya ka labaad hadduusan dhaxlin hayru اlbaaqi ila mayd horaa intuu dhintay ayaa qolyo dhexlaysa qolyihii ninkii ka midka ahaabaa soo karooday asagaa marka dhintay baan fiirinayna yaa ku dhexlahaya ma intii maydkii hore dhexlaysay inbaa adna ku dhaxlayo ahalkuu ah mise dad cusub baa adiga kugu soo faylahayoon ku faylsanayn maydkii hore fain lam yarit aaniya ay ilmayt aلثaani hayrulbaaqiina ay hayrulmawjuudiin oo intii raggii hore ah waxaan ka ahayn hadduusan meesa joogin oo uusan waari ahayn ilaa man kaana waarian lilأwal kii waari lilأwal ahaan baa hunaana ah waari liلثaani lilmayt الثaani taa way dhib yar tahay wuxuu i wa kaana irtoom weliba dhaxalkooduna u noqday intan dambe joogta ee labada goorba ayagu soo taagan maaa maxaa taagoo dhigay maydka horena ayagaa ku faylsanaa kana ayagunbaa ku faylsan wa kaana irثuhum irثu اlbaaqi minhum min almayit الثaani ka irihim min almayit اlأwl uu yahay waa dhib yar tahay had sihaamtay wax ku doonahayaan iyo wejigay wax ku dhexlahayaan waa isla wejigii kii aabbanimo u taagna aabbanimo u taagan yahay kii walaalnimo meydka ugu faylsanaa walaalnimo ugu faylsan yahay kii bunuwo ugu faylsanaa bunugu kana ugu faylsan yahay jucila waxaa laga yeeli waxaa laga soo qaada weeye kaana aaniya kii labaad lam yakun ay lam yuujadba waa sharci ahaan ma ah waa xisaab shay la helay lama waayi karo xisab walaa sharcan laakiin waa maxay isaab ahaan iyo ictibaar ahaan waaad ka soo qaaday inuusan kusoo marinba waaad dhihi hebel baa dhintay waaa jooga inta hebel baa dhintayo waxaa jooga inta ayb intee joogta hebelkii hore wey yaa dhintay waxaana jooga hebel iyo hebel oo ninkii dambe dhintayna iska daabaan le maxaa yeelay isaga lafkiisu aabbihii inta cuntay baasna cunaysa wey aabbihii inta ku faylaysay baasna ku fayliye asaga imankaaba daaba nin laqmida ka soo qaad jucila waxaa laga soo qaadaya kaana aaniya midkii labaadee dhintay lam yakun ee munaasakada keenahaya lam yakun ba inuusan waqusima almaalu bay waxaa loo qaybin bayna albaaqi miaaluhu idan marka tan waxaa loo yaqaanaa ikhtisaaru qabla alcamal saan baad u fiira adoon dhaqaaqinba oon tasiyayninba yaadhihii horta maxaad ahaydeen hebel baa dhintaaye shan wiil buu ka tagay kadibna mid baa soo karooday hayeyaa jooga afar afartaanbaa de kana dhexlaysa masalada afar baa ugu dhis war tii hore waraxa iga daadhe kii hore soom um shanta ma daba taagna ha shanta mid inaga tuur maxaa jooga afar kan dambe xoolihiisa iyo kii hore wuxuu dhan waxaa weeye halkan ay ku urursan yihiin afartan u kala jabi waa iska kooban tahay tardhib mada wadaalika min daalika ikhwatin walaalo lab mayd baa dhintay walaalihii raggu ka tegay iyo wa akhawaatin walaalo dhadig calaa ru'uusi masaa'il ba somalna soo mara hadday casabo un yihiin cabdiruusu masala ku qaydi nin baa dhintay wuxuu ka tegey toban walaalihii ah shan rag ah iyo shan dumar ah laba raga iyo laba dumar ah saddex raga iyo afar dumar waxay doona ka dhig ninkii laba qori ka soo qaad gabadhna hal qori intay gaadho ogu qaybi ninkii sidaa u dhintee walaalihii ka tegey walaalihii uu ka tegay mid ka mid ayaa soo karooday waxaan leenahay kii hore dhintay maxaa u haydeen walaalihii baan nahay kan dambe dhintana dee waa walaalkan na iga tiro igu tir weeye waxaad tidhaahdaa ayarmun baasha madaxiinna ku qaybsada tii buu sheeku kuu sheegay ka ikhwatin wa akhawaati waa masalo aw banina waa banaati nin baa geeriyooday wuxuu ka tegay wiil asaguu dhalay iyo gabdhuu dhalay ninka oon la dhaxal siinin oon xoolihiisii la qaybinin baa wiilashii ama gabdhihii uu dhalay mid ka mid a ah, yay geeriyootay kan dambea wiilkee dhintay ama gabadha dhimatayna cid aan ka ahayn wiilashii iyo muxuu ahaay gabdhihii walaalihii ama dhaxlahayaan idan wuxuu ihi kakhwatin wa akhawaatin aw bayna wa banaatin maata bacduhum ay bacd ikhwati walakhwaat aw bacd lbayna wاlbanaat wuxuu ka dhintay can bacdihi wa iska dhibirta midaas soo maha idan can bacdihim ay can ilbaaqiin intii soo hadha kelin baa daba taagan way wax culaysoo taasi leedahay ma jiraa marka calaa cadi ruus baad ku qaybin wayna iska koobanta amilo badan bay ka keeneen culaysba maya laakiin waad iska fahmaysaan laba qodob aan baraarujiyo markuu meydkii hore dhinto ku dambana dhinto kuwan dambee labada meydba dhaxalhaya inay casaban yihiin yaa miaalka ka muuqda shardi ma ah ka ikhwatin wa akhawaatin aw bayna wa banaatin warasada ka hore iyo kan dambaba dhaxali ee isdaba taaganee halka nooca shardi maaha inay casaba yihiin waxay noqon karaan bar casaba iyo bar ahluaraday noqon karaa taa waa in lagu baraarugo midda labaad in baraarujina waxaa weeye waxaan kaloon shardi ahayn oo meesha ku jirta baaqiintu baaqiintu in jihadu xataa tii hore ay noqoto shardi ma aha aljiha xataa inay waaxido noqoto shardi ayaduna ma ah ayb waxaan kaloo adna shardi ahayn jamiicu اlbaaqiin inta soo hadhay bacda almeyit الثaani kulligood inay meydka hore dhexlayeenna shardi maaha meyd الثaani kuwa ku fayshan kulligood inay warasa u ahaayeen almeyt اlawala shardi ma aha ayb taa la iskuma dhigo tusaale gaaban nin baa wuxuu ka dhintay xaaskiisi iyo laba wiilow dhalay xaaskiisuna labadaa wiil hooyo umay ah adoo laba wiilood korsanaysay yaad islaana aroosta laba wiilood rajanaba ku soo korsatay ama afaraad soo korsatoo rajanaba ku soo korsatay ayaad islaan dambe u guurso tir aayadiin weeye eedadiin hooyadiin labaad soo dhowaada adoo aroos ku ah ad soo karoodayba adoo aroos ku ah yaad soo karooday maxaad ka tagta marka xaaskaadii iyo laba wiil oo dhashay xaaskuna ma aysan dhalin labada wiil hantidi oo sida aad oga tagto wali la dhaxal siinin ayaa labada wiil mid ka mida ah asaguna lagu soo booday labada wiil yaa midkood yaa dhaxal hay hore aabbaha ahaa islaantiisii iyo laba wiil baa u fadhida ayadoon la qaybinin yaa labada wiil mid ka mida soo karooday haddana meeshaa u fadhiya warasadii waan warasadii xoolihii wa lama qaybinin zawjadii iyo wiilkii baa weli taagan maxaa yeele xoolihii lama qaybinin soo lama socotaan tii hore meeshaan ku dhisna maantaan ku dhisaynaa tii hore intaan dhahno islaam baad joogta rubculey ah wiilashuna waa casabo aslu masalati min arbaca qori zawjada u dhiib saddexdaa soo hadhay wiilashu ha bismilaysteen way ka jabantao ku dhufo hay dambayso howlahaas ya cafan umin baa rabaa ila zawjo weeye toddobada soo hadhay idinku bismilaysta saa waa markii aad dhaxal siiso adoobaan dhaxal siinin yaa wiilkii lagu soo booday waxaa leena weli waa sidii eh? aslu mas'alatihim waa min amaaniya qori zawjada sii toddobada soo hadhay wiilkan keligii ha qaato hadda xoolihii miyaa la qaybiyey xageed u noqoteen soo ani idiin sheegay ma aha qasab ma ahan ku idhi qolyahan dambe meydka u dambeeya dhaxlahaya in labada masaleba ay waaratan yihin qasab ma aha zawjadu meydka horay waario wayda ka dambe waario oo ma aha laakiin meeshu waa maxay maydka dambe ciddii taagan waa intii hore wax ku soo kordha ma jir wax dhibaba mooyee wiil baa daba taagan laakiin salaadtu mesha maxay soo gashay xoolihii zawjkeeda aan weli laga siinin haddee haddii zawjkii la yidhahdo hadduu xlana umun bay qadan lahayd wixii soo haraa labada wiil baa qaadan lahaa haddii wiilkii koobaad uu soo karooda iyadoon weli dhaxal siina weli waxay taagan tahay waa ii taagan yahay masalada istaajiya sideed baan ku dhisnay qorigeygiisiiyo toddobada kale wiilka allah u sahlo isagaa iska leh weli markan waxaa weeye shardi ma aha marka masalada aad ku fadhiisanaysa cala alawali an waxba isbedelaynin inay isku jihaynna shardi ma aha in labada dhinacba ay ka dhexlayaanna shardi ma aha labada dhinacba inay ka dhexlayaan meydka koobaad iyo kii labaad bay wada dhexlayaanna qasab maaha taas inaan ku baraarujinaro miaalka ay tan dambe ku sheegaan hmm xasabuu kuu miaalay miaalkaas yuu iihaam kugu keenin muhimaddu miaalkaas yuu iihaam kugu keenin baaqiyiintu qasab maaha inay wada casaba yihiin baan ku idhi dadka hadda soo hadhay ee meydkan dambe xoolihii u ka tegay qaadanayay ahayd islaan ahlu farad iyo wiil baa taagan casabaa yani miaalku waa litawdiixi taqyiid ma aha iihaamkaasun iska ilaa intaasaan ujeeda kaikhwati waakhawaatin aw bayna wa banaatin maata bacdum can ilbaaqiina idan gebagabadu waa maxay nin baa dhintay waxay ku bisaalayan wuxuu ka tegey afar wiil iyo afar gabdhood afar wiil iyo afar gabdhood kadibna wiil baa haddana dhinta mayd baa dhintay wuxuu ka tegay afar wiil iyo afar gabdhood aslu masalati waa min itna cashar baad dhihi soo maha wiilasha afartaa sideed qori bay rabaan ilan waa lamaane rag weeye gabdhaha afartana waa maxay waa afartoodii haddee afar sideed ku dar waa labiyo toban labiyo toban qorin baad xoolihii duqu ka dhinta u kala jebin afar qori afarta gabdhood baad dhihii qori qori u qaata sideed qorina wiilasha afarta ah yaa dhihii laba laba iskugu darsada taa waa dhag xoolihoon la qaybinin ee afarta wiil iyo afarta dhood ay sugahayeen baa wiilasha afartaa mid ka ah. soo karooday maxaad leedihiin maalkooda muxuu noqonaya maxaan ku dhisaynaa toban baan ku dhisaynaa toban baan wiil baa baxay soo maahaadi soo wiil ma bixin ikhtisaar qabla alcamal way idinkaa dhumin weliga wiilashii afartaa mid baa dhintay meesha maxaa jooga lix qori baa joogta saddex wiiloo kiiba laba qori ah afar gabdhood ku dar lix afurgiyo toban aslu masajidkan waa min casharaad dhihi haddana kii labaad oon la dhaxlin ayaa mid saddexaad soo karooday maxaan dhahayna aslu masalati sideed dhaha sideed dhaha wiilkii labaad qorigii labadiisi qori tuura wiilashii midkii saddexaad baa soo karooday haye xoolihii wayn la dhexalsiinin aslu masalati min sita maxaa jira afar gabdhood iyo iyo wiil iyo wiil laba soo inagu soo dilla maaha asna laba qori basuu leeyahay ugu dar lixdaasaad ku wadi saa un bay weligeed ku soco saa un bay weligeed ku wadi haddaad xagg ka bedeshaan gabdhaha laysaanna waa isku mid afar iyo afar bay ahaayeen maydkii oon la dhaxlin bay gabadh soo korod hal qorin baad ka goyn meesha mid kalea soo gorod qori labaad ka qaad weligeed waxaan u waday inta soo joogta unbaad u dhisi masaladaa wixii dhintay maxaad ka soo qaadi kaannahu lam yuujad warkuuso iskama dhib yaro mise weli waa way adag tahay hmm ibni mayse dhaxlayso xoolihii raggee xoolihii ninkeedii oon weli la dhaxalsinin baa meesha dhooban shay macduta shaqulkuma ilaha waxaa laga hadlaya waa xoolaha famaata axadum qabla alqismaas lagu soo yidhi soo maaha warku waa iska koobaya aan iskaga tagna taama dhibadne hmm. Ah, waa saas ah. sidun baa la yeeli laakiin hadda waxaa weeye maadaama waraso kale aysan jirin kan dambee dhinta wax waraso kale kama tegan oon ka ahayn intii kii horeba dhaxay lahayd wadadun baa la marin asagun baa xisaabta laga goy oo lihi meesha kaga bax wain lam yanxasir hadduusan koomin irtuhu dhaxalkiisu meydkii labaad w lam yanxasir irtuhu irtu lmeyit الثaani meydkii labaad dhaxalkiisu hadduusan ku koomin fi lbaaqiina intii soo hadhay aw amase inxasara ou ku koobmo intii soo hadhuu ku koobmay laakiin wakhtalafa waxaa iskala duwan oo isweydaartay qadrulاstixqaaq dhaxalka la mudanhayaa kala duwan fi اlmeyit اlأwali wاlmeyit الثaani marka waa maxay faصaxix اmasأlaة اlأwali masأlaة اlأwal meydka hore masaladiisa dhig dhis buu ku yihi faصaxiix masأlaة اlأwali meydka hore hadda inuu dhinta ka soo qaad masalada qotoni meel dhig markaad fadhiisiso uma intaa kadib صaxix masأlaة الثaani meydkii labaad haddana masaladiisi fadhiisi taa way iska dhib yar tahay waa maxay middan warasadii hore ee meydkii koobaad dhaxalaysay iyo meydkii labaad dhimashadiisii waraso kalaaba ku soo biirta idan lam yanxasir irثuhu irث اlmeyit الثaanي fi اlbaaqiina bacda اlmeyit اlأwal bal waxaa soo kordha waraso cusub taa waa suuro aw inxasara ama warasadu waa un tii kii hore dhexlaysay dhaxalkii baa isweydaartay mid horaad buunu wax ku dhexlahayayba hadda ah isku bedelahaya maalan tusaale gaban aabbaha hadduu dhinto wiilni ka dhinto markaa maxaan ku dhexlaysaa wiilnimaad ku dhexlay maydka wiilashi walaalaha mid ka midaa dhintay haddana maydkaa labaad waxaad ugu fili fayli walaalnimo walaalnimo maydkii labaad wiiluu dhalay ayaa dhintay iyadoon hawsha wax dhexlsiinin aduu had maxaad ugu fayli maydkaas adeernimo maxaa isbedeli kara jihada iyo waxaad mudanaysaba ayb aw inxasara irtuhu wuxuu ku koormay filbaaqi inuu ku koobmay meydkan labaad dadkii dhexay lahaa waxay ku koobmeen kuwii hore un laakiin ikhtalafa qadru اlistixqaaq wixii la mudanhayay kala duwanaaday ayb muhiimaddu marka waa maxay inuu waari soo kordho inuu waari soo kordho oo ayagii wax la wadaago iyo waariaan ayagii ahaynba inuu yimaado faصaxi masأlaة اأwli uma masأlaة الثaanي kadibna mas'alo walba nin walba nasiibkiisa waxaad ka soo qaadi inuu yahay sanfi sihaamtiisana waxaad ka soo qaadi sihaamu fariiqin saan baad ku wadi weligeedba uma intaa kadib markaa labada masaleba qotomiso in inqasama hadduu qaybsamo nasiibu اlmeyit الثaani meydkii labaad wuxuu soo helay min masأalaة اlأwali meydka hore masaladiisi wuxuu ka soo qaatay hadduu u qaybsamo calىa mas'alatihi masأalaة اlmeyit الثaani masaladiisu mada dhisin ha meydkii dambe soo karooday waxaad dhihi waad nooshahay o bal horta kii hore aan fadhiisino saasay noqotay halkaasay ka bilaabatay halkaasay ka asaxday haddaba adigii dhintay ee soo korooday waad noo nooshahay maxaad ka soo qaadatay dhaxalkii hore uma in inqasama nasiibu الثaani kii labaad nasiibkiisu oga nasiibah min masأalaة الأwal kii hore masaladiisi hadduu u qaybsamo calىa mas'alati ila waa tamaauli fadaka falamru waadixu falaa nuqnuqa fiihi ma dhib baa jira ayb intayna ka tegin miaalu imaam raafici matniga saaray taa aan ku daro tan hadda uu kuu sheegay haddii masaladii hore aad fadhiisisay oo tii dambena aad fadhiisisay kadibna meydkii dambe aad eegtay dhaxal wuxuu tii hore ka soo qaatay qoryihiisi baad fiirisay masaladiisi aad dhistana waad fiirisay kadib waxaa isla ekaaday wuxuu xag ka soo qaatay iyo dadka asaga daba taagan waxay rabaan ee masaladooda ay ka asaxayso lix qori buu matalan agga ka soo qaatay asagii baan waxaa dhimatay waxaana kugu fashan hebel iyo hebel aslu masalatika waa min kada wasax min kada min sita masaladiisi dhanna sitay ka asaxday xaggana asa wuxuu ka soo qaatay sita idan sihaamuhu min almayit اlأwal wuxuu u qaybsamhayaa mas'aladiisii fadaaka de dhib ma laha wax damba ma samays waxaad dhihi mayd walba qorigiisa sii cafwan waaris mid walba qorigiisa sii waaris walbo min almayit الثaani way dala soco miaalku imaam raafic ku sheego fi lmuxarar waxaa weeye islaam baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo laba gabdhoodoo liab ah ninkeedii iyo laba gabdhoodoo walaalaheed ukhtayn liab iyo zawj bay ka tagtay kadibna ayadoon la dhaxalsiininba siininba oon xoolihii la qaybinin bay gabadh walaasheeda dhimatay waxayna ka tagtay labadii gabdhood ee walaalaheed ahaa mid ka ah iyo gabadh ayadu dhashay zawjaa dhimatay wa tarakat zawjan wa ukhtayni liabin uma maatat ixdaahumaa qabla اlqisma labadii gabdhood ee liabka ahaa ee walaalaha ahaa xoolihion la dhaxalsiinin mid baaba dhimatayba taa dhimata marka maxay ka tagtay waxay ka tagtay gabadhii walaasheed ahayd ee horaanba la sii joogtay iyo gabadh ayadoo ay dhashay waa bint sheekhu muxuu ku yidhi hadday sidaa noqoto warasadii hadda kuma koodmin fi lbaaqin oo waxaa ku soo biirtay gabadh soo ma aragtaan islaam baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii laba gabdhoodoo walaalaheed ah intaas horaan ahayd awjadii maxaan leenahay waxaad ka tagtay zawjkaada wuxuu leeyahay nis gabdhihii liabkahaa ee walaalaha ahaa waxay leeyihiin uluaan warkeed waad garateen xoolihii la qaybinin baa labadii gabdhood mid lagu soo boodayba waxayna ka tagtay gabarh ay dhashay iyo walaasheedii hore ee la aabbaha ahayd warasadii lilmeyit الثaanي kumaysan koomin warasadii lilmeyit اlأwal gabadh yar baa inagu soo biirta soo ma jeedaa ya zawjka hadda asna waarid maaha dhibba ma laha laakiin hadda waxaan rabnaa in lagu soo biro warasadii oo inta hore aysan ahayn masalada hog koobaad haddaan dhisna waxaan lena waxay ka asaxaysaa aslu masأala waa maxay meel iska baxo uluaanna ka baxo waa sita lix maxaa u kala badh ah saddex zawjka c lix maxaa u uluaan ah afar waxaa u uluaana ah, afar afar gabdhaha ku dhaji gabdhaha ku dhaji afar iyo saddex hadde way cawlantoo toddobay tagto waad garanaysaane waxaad ii fiirsaa ukhtadii le abka ahayd maxaa faraheeda ku jira laba qori tan kalena laba qori waa tahay kadib tii labada qori haysatay baa soo karooday waxayna ka tagtay gabaray dhashay iyo ukhta liaaba ukhtada liaabka haddi hadda waa maxay waa casabo soo iskuma noogan alakhawaatu maca albanaati casabaatun casaba maca alkhayra maydkii labaad oo ukhtadii labaad cadadii haysatay labada qori a maslada dhis waxaa tiradaa gabadh baa dhimatay isku ilow kii hore waa iska dhega idhi kii hore gabadh baa soo booday waxay ka tagtay gabadh walaasheeda iyo foodley ay dhashay haddii foodladii nus bay rabtaa gabadhan walaasheedana wixii soo haray casabaysaa aslu masalatihim waa min inain masalada maydkan labaad waa itnain gabadha qori bintada sulbiga ah wixii soo hadhayna ukhtada liabka ha casabayso gabadhii dambe lagu soo booday masladeedu maxay ka asaxday itnain ti dambe ee foodley iyo walaasheed ka tagta itnain maydkii hore liabay maxaad ka soo qaadatay laba qori aniga walaashii baa ulusaan isku qaadano afaraho labana iyadaa qaata labana anaa qaata nasiibkaadu waa maxay inain masaladaada dambana inain watuu kuu sheegay muxuu ku yidhi fasaxix masalaة اlأwali waa inaga ku saxiix yeelay sabca maca alcawd uma masalaة الثaanي waa inaga ku saxiix yeelay inain uma in inqasama nasiib الثaanي gabadhii dambee dhimatay nasiibkeedoo laba qori ah min almas'alaة اlأwali oga nasiib ah hadduu u qaybsamo calaa mas'alati oo tii dambee labada ahaydee binto iyo ukhtali abay ku faylhayeen fadaaka haddi dhibba ma laha waxaan leenahay meydkii labaad tii hore wuxuu ka soo qaatay laba qori gabadh yahay foodleyda iyo eedadaana waxaad rabtaan adna nis baad rabtaa meydkan dambe xoolihiisa niskii baad rabtaa aduguna niskaa wixii ka soo horaad ku caliya qubtaa haddaba kala qabsada xoolihii niskooda binta sulbi ay qaado adoon wixii soo haray la kac niski kale ah waa iska dhabyartaa taas waa tuu sheekhu kuu sheegay taasoo soo iskama dhibyaro culays mala taas idan waa maxay hadda waxaad ka soo qaadayn markaasoo kale waa maysan jabin xoolihii waxay u qaybsameen biduuni inkisaar waxay u qaybsameen cala alasnaaf walwarata tan damba xoogo dhib badan wuxuu ihi wailaa hadday isu qaybsami weydo waila ay in lam yanqasim wey hadduusan u qaybsamaynin maydkii labaad wuxuu tii hore ka soo helay hadduusan mas'aladiisa u qaybsami karin waila ay in lam yanqasim nasiib اlmayt الثaanي calىa mas'alatihi wey waad eegaysaa fain kaana baynahumaa baynahu waa maxay waa bayna masأalaة اlأwali fain kaana baynahum bayna nasiib mxuu aha almayt الثaanي min اlأulى iyo mas'aladiisu fain kaana baynahumaa muwaafaqa hadday muwaafaqa ka dhaxayso binis biulu waad soo marteen maxaa la samayn duriba waxaa la dhufan wafqu mas'alatihi mas'aladii maydkeed u dambeeyey meeshay ka kale ka waafaqdo ayaa lagu dhufan fii mas'alati اlأwali maydka hore mas'aladiisii baa lagu dhufan taa waa iska dhib horaan soo mayna soo marin marka sinfi ay ka jabto waxaa la fiirin sinfigan ay ka jabtay cabdiru'uustiisi iyo sihaamtiisa waxaan isu fiirin jiray laba masalo tabaayun iyo tawaafuq waa sidii kale waa sidii kale haddii maydkan u dambeeya masala nasiibkiisi iyo masaladii hore tawaafuq ka dhaxeeyo waad qaadi labadii masalo labadii masalo ayaa tawaafu ka dhexeeyaan ujeedaa waxaad qaadaysaa marka asaga masaladiisa nuskeedi ama suluudkeedi ama rub wafqigeedi baad qaadi juskeedii waxaad ku dhufan tii hore horaanba saasaan yeeli jirayoo alinkisaar calaa fariiqin waxaad ku soo marteen haddii fariiqa cabdiru'uustiisi iyo sahaamti tawaafuq uu ka dhexeeyo maxaan qaadi jiray wafqiga cabdiru'uuska waxaan ku dhufan jiray aslu mas'ala tanna waa sida oo kale wafqiga masaladiis masaladiisa waxad ka dhigaysa cabdiru'uus mayt aلثaani masaladiisa ku dhufo masأalaة الأwal aslu masale waxaa ku ah masأalaة الأwal wafqina maxaa ku ah masأalaة masأalaة الثaani jusgeeda marka amhiladay wadaaduhu sheegeen baan wax ka sheegno si ay wax u caddaadaan waxay yidhahdeen mayd baa dhintay wuxuu ka tagay laba ayeeyood iyo saddex walaalo ah mayd baa dhintay wuxuu ka tegey waa amilada ay kulligood isku isku sheegaan oo isdabagalaan shuraaxdu <laughs> waa maxay laba ayood meel ku qorta wa alaaثu akhawaatin mukhtalifaat ay mutafariqaat ukhta liab ah iyo ukhta lium ah iyo mid shaqiiqa ah wey maxay u kala badboodeen iyagay u taallaa mayd baa dhintay wuxuu ka tegey laba ayeeyood iyo saddex gabdhood oo walaalihii ah gabadh walaashuu xaggahooya kala dhalatay maydka gabadh xagga aabba kala dhalatay iyo gabadh laxmi ah shaqiiq ah soo saddex ma ah kadibna xoolihii oon la dhaxal ayaa gabadhii luumkayd lagu soo booday gabadhii luumkayd baa lagu soo booday luumkii lagu soo booday maxay ka tegaysaa ukhtadii hore ee shaqiiqada ahayd hadda waxay isku bedeli ukhtaluma ah. ukhtaluma ah bay isku bedelaysa iyo waxay kaloo ka tagtay shaqiiqatayn ayada la dhashay tan liumka ah laba gabdhoodoo hooyiya aababa la wadaaga iyo labadii ayoyo mid ka mid a ah. soo sidaa maahaad umm waa ku fahmay mayd baa dhintaan ku i laba ayoyid buu ka tegey iyo saddex gabdhood oo liab iyo lium iyo shaqiiqo ah tii liumkahayd baa dhimatay tarakidoon la qaybinin tii liumkahayd hadday dhimatay ab meesha ka baxday haddi iskaba hadhay ila lium iyo liab waxba kama dhexeeye ayaga maydkaa dhintaybaa mid walba waa la yahay mooyeene hadday lium dhimato ab way hadhay ha soo celinni kadib ukhtadii laumkadee dhimatay waxaa ku faylahaya ukhtadii ayada shaqiiqada la ahayd hadda waxuu isu bedeli lum ayayooyinkii mid baa soo hadhay waa maxay ayaydii xagga hooye ka imanaysa ku soo hadhaysa maxay ayaydii xagga aabba meydkaa hore oga imanaysay lum shuqul kumay laha labada ayood mid baa kaa hadhay hal ayeeyo oo ayo hooye ah iyo ukhtadii shaqiiqada ahaydoo hadda lom isku bedeshay iyo laba ukhtoo shaqiiqatayn oo lium kala dhalatay liumkan hadda dhimatay aabbihii hooyada la wadaaga aabbihii hooyo iyo la wadaagaa dhibba ma leh marka waa maxay masalada hore dhisade wuxuu ku uhi sheekhu fasaxi masalaة اlأwali uma masalaة الثaani tii un baad mari ayayinku maxay rabaan tii u horeysay sudus bay rabaan ikhwada shaqiiqada maxay rabtaa nis midda laabkaana sudus midda laimkaana sudus ila waa keligeedi waa masalada u horraysa mayd baa dhintay laba ayeyood saddex gabdhoodoo walaalihii oo tiiba midna aabba la wadaagta maydka midna hooye la wadaagta maydka midna labaduba la wadaagta saddexdan sudus ayagu haddee waa tamaule waxaa isku soo hadhahaya nis iyo iyo sudus aslu masl waxaa tidhahdaa waa min sita lix maxaa unisa saddex waxaad siisaa shaqiiqada sii lix maxaa u sudusa hal laba ayood u dhib meella kama gaadho lix maxaa u sudusa hal qori ukhtalli uma sii maxaa u sudusa hal qori ukhtalli aba sii lixdii way dhammaatay lixdii sooma dhammaad ayuun maxay haystaan ayagoo laba hal qori bay haystaan loon maxay haysataa qorigeed waa ku filan yahay liab maxay haysataa hal qori waa ku filan yahay ukhta shaqiiqaana saddexdeedu niskeedu way haysataa waa ku filan yahay yaa wax ka jaban yahay ayeeyo laba ah ayeeyada qoriga ku soo aaday iyo labadooda cabdiruusta waxaa ka dhexeeya tabaayun marka labadii ayeeye cabdiruustoodii ahayd hadda ruust labada ay ku dhufo aslu masalo sit ah lix bay ka bilaabatay labaiy toban baa ka asaxaysa idan marka labadii oo jusami ka dhigo ayadii halkooda ugu dhufo laba qori bay qaatay waladaa'um halkiisii laba ugu dhufaasna labadiisiibuu qaatay meesha waxa ku baxday afar liub ukhtadii liabka ahayd halkeedu qori laba ugu dhufo labay qaatay lix baa baxday maxaa soo hadhay lixna waa maxay waa shaqiiqadii niskeedii wey isku dhammaatay oo maxaa yeele xagee ka imanaysaa saddexdeedu hadda laba ugu dhufo saddexda horaan ay ka qaatay sitada oo niskeedii ahaa labadii aan ku dhufan noogu dhufo waa isku dhammaatay taasoo ma dhammaanin ukhtadii u dambaysay lu'umka ahayd ee inaga dhiman doonta waxay ka soo qaatay mas'aladii hore meel igu xaji yan kaa fakanin maxay soo qaadatay labo labay soo qaadatay xaji masalo u dhis marka waaye waxaa tihi ukhtalni umaa dhimatay waxay ka tagtay ukhtayni shaqiiqatayni bay ka tagtay ayayo hooyay ka tagtay wa ukhtin lum ukhtayni shaqiiqatayni ulusaan bay rabaan ayayo sudus bay rabtaa ukhta liumana keligeed way sudus bay rabtaa so sidaa ma aha aslu masl marka waa maay waa misita iyaduna saxiixa wayna ku dhammaanba maxaa yeelay aslu maslid waa misito waxaa tiraahdaa lix maxaa uluaan ah afar ukhtaynka shaqaqeyntanka u dhiib lix maxaa u sudus ah hal qori ayay iyadaasi xagga hoya ka timid haddana maxaa u sudus hal qori ukhtada liomka u dhiib ukhtada horaan bay shaqaqo ahayd hadda liom weeye maydkan lium bay u tahay yaan la dabin way dhammaatay soo maa lixdii waa la dhammaystay mana cawlmin masaladii dambe maxay ka asaxday lix tii u dambaysay xaggeed aadee lix bay ka asaxday tii horena labiyo toban nasiib اlmayit الثaanي muxuu ahaa min اlأuulى nasiib اlmayit الثaanي min اlأuulىa iyo mas'aladiisa isu fiiri bu kuuri uma in inqasama nasiib الثaanي min masأlaة الأuulى calى masأlaةi fadaaka وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في المسألة الميت الأولى waad soo dhamaysan bay la tahay hadda hadda asaga nasiibkiisu waa maxay labo ahaa masaladiisina maxaa ka dhexeeya tawaafuq biالnis tawaafuq biالnis tadakhul inaga joojiya tawaafuq binis baa ka dhexeeya waa tahay nisfu mas'alatihi oo saddexa ku dhufo mas'aladii u horeysay oo labiyo toban ah soddon iyo soddon iyo lix soddon iyo lix bay ka asaxaysaa oo ujeeddaan bay la tahay maxaa yeelay mas'aladiisi dadka ku faylsanaa oo lix wax ku dhammaystay iyo nasiibkuu tii hore ka soo qato laba iskuma qaybsamaan haddii fain inqasama fadaaka ku soo yidhi lam yanqasim lanno maxaa yeedhay asagu waxaa ku faylan ku fayshan dad doonahaya lix qori asaguna xagga wuxuu ka soo qaatay laba qori iskuma qaybsamaan fain kaana bayna muwaafaqa wayhad hadday muwaafaqa ka dhaxayso asaga wuxuu soo qaatay iyo masaladiisii masaladiisii wafqigeeda baad qaadi hadda xoogow ti hor waay ka yar bedelan tahay sooma aragta marka hore tawaafuq waxaad ka fiirsan ayib wifqu mas'alatii baa marka aad qaadi oo saddexa waxaad ku dhufan mas'aladii u horeysay soddon iyo lix ayay markaa kuu tagtay marka waa u qayban hadda sooma dhib yaro markaa iyada jadadaynkii maxay lahaayeen labada ayeyu markii hore wada socdeen maxay lahaayeen mas'aladii hore labay lahaayeen soo inaga saxiixinay ma ah ee labayo toban tasxiix ku geynay labadii waxaad ogu dhufataa saddexdii hadda lagu dhuftay ee wifqiga ahayd ee labayo tobanka lagu dhuftay ay laba saddex ogu dhuf maxay qaateen lix meel u dhig ukhtadii min alab tii hore la weyla socotay maxay qaadatay labay qaadatay ila sudusleey bay ahayde labay qaadatay ayadna waxaa ku dhufanaysaa saddexda lix bay qaadatay meeshu maxaa ku soo hadhay ayoyin lix bay nagala kaceen saddex soddon iyo lixdu waa jaamica loo yaqaana waxaa ku jira xoolihii masaladii koobaad iyo tii labaad marka waa inaan kala guro oon maydkii hore ragga ku faylana wiiisa siino kan dambana wuxuu ku fayla aan soddon iyo lixda ka soo guro ayeeyooyina wada socday lix bay nagala kaceen ukhta liaboo tii hore ku jirtayna lix bay la kacday soddon baa inoo soo hadhay ma tahay mise maaha soddon iyo maxaan ku dhisnay maslada soddon iyo lix soddon iyo lix ka gooya haddee lix ha laba iyo toban sax wey ayib shaqiiqo maaan maxay lahayd lix bay lahayd saddex ugu dhufa hadde siddeed iyo toban ka sii go waxaad haysee ikhtali am ukaadi aynoo dambaysee tii dambe maxay ka qaadatay tii dambe maxay ka qaadatay hal bay ka qaadatay ila marka dambe waxay isu beddeshay li'un um bay isu beddeshay sudus ley ah hal hadday ka qaadatay halkaa maxaan ugu dhufanaynaa hal baan ugu dhufanaynaa sahmi bay ka lahayd oo sudus ah تأخذه مضروبا في نصيب في وفق نصيب الثاني الميت الثاني maydkii labaad oo tii hore ka soo qaatay laba qori masaladiisun ay lix ka asaxday nasiibkiisi wafqigiisioo hal ah ayaad ogu dhufanaysaa halkii suduskay qaatay ishaalka xaggee ka imanaya markaad jaamicada isu keento maydadki maydkii hore dadka wax ka qaatay maydkii u horreeyey dadka wax ka qaatay markaan wax siinayno waxaan ogu dhufanaynaa wifqu mas'alati اlmeyt taani maydkiisa maydkii labaad masaladiisa wifqigeedii ayaa waxay tii hore ka qaataan ogu dhufanayna way baxahayaan maydka dambe dadkay wax ka qaatay markaan soo gaadhno ayagu waxaan jaamicada ka siinaynaa maydkii labaad nasiibkiisi wifqigiisi maxaa isweydaartay kuwo waxaan waxaan ugu dhufanaynaa meydkii labaad mas'aladiisii wafqigeedii kuwana waxaan ugu dhufanaynaa meydkii labaad nasiibkiisi wafqigiisi waad fahanteen baan u malay ma qasmi karto matagay ku imaan doontaa insha allah matagay ku imaan ka socon ah. shacab mukhtaar waxaan u qaldamin gabadhii eh, ukhtada ahayd masaladii hore maxay ka heshay tayaha mar damba dhimatay maytiinha mar damba dhimatay haddii ee liumka ahayd laba oo sudus haysatay masaladeedii marka dambey dhimatay hal ayeeyo iyo shaqiiqatayn iyo ukto liuma ay ka dhimatayn lix bay ka ansaxday meesha marka waxaan isu fiirin lixda iyo nasiibkeedo waxaa ka dhahay tawaafuq binis laba nis baad haysataa la soco nasiibkeeda niskiisu waa hal masaladeeda niskeeduna waa saddex masaladeeda niskeedii baan qaadno waxaan ku dhufannay mas'aladii hore oo labiiyo tobanka ah ee soddon iyo lix bay tagtay soddon iyo lix jaamica ma noqotay jaamicada markaan rabno dadkii hore ee meydkii hore wax ka qaatay inaan iska reebno waxay tii hore ka soo qaateen mas'aladii meydkii labaad wifqigiisa oo saddexaan ogu dhufanaynaa waa nin walbo meydki hore wa ka qaatay meydki hore wax ka qaatay ayib markay iyagu baxaan yaan leenahay meydkan labaad yaa ku fayshan hebel iyo hebel nin walba maxaad qaadatay intaasaan qaatay meydkii labaad nasiibkiisa uu tii hore ka qaatay wifqigiisoo hal ah yaad ugu dhufan warka waad garataan may hadda labada wifqi baad kala wareegi marna waxaad ka istaagi xagga mas'alada yaad wifqiga fiirin marna waxaad fiirin nasiibkiisa dadkii dambe waxaad u fiirin nasiibka wifqigiisa baad ugu dhufan waxooda ay tan ka qaateen dadka horena mas'aladii maydka labaad wafqigeedii baad ogu dhufeen waxay aslu maslihii hore ka qaateen tama ishkaal baa ku jira marka matniga dhegaysta hadda waa yahay ukhtadii hadda lium isku bedeshay horaana shaqiiqada ahayd masaladii u dambaysay sudus waxay ka qaadatay sudus oo qori ah nasiib aani wafqigiisu hala ogu dhuf asal mado halun bay la kacday lixdeedii hore maxaad ogu dartay sideed iyo tobankeeda hore sideed toban maran qaata hal ugu darta hadda sagaaliy toban wey maxaa ii soo hadhay jadadii horan maxay qaaatay tii hadda maxay ka qaaatay u dambaysay hal qori hal ugu dhuf shaqiiqataynkii hadda u dambeeyey ee afarta la kacay waxaan ugu dhufannaa hal isku dhammaatay miskuma dhammaan xisaabihi xisaabtii aad qaybiseen labiyo toban ayeyin waxaa qaatay iyo labaatan afar dhag wey sagaaliyo toban loo geeye afar meeqo weye hal uge oo isku dhammaatay taas marka matniga dhegaysa hadda wuxuu idhi wifqigu waad fahanteen labadaa wifqi kala waroogooda haddaad fahantaan culays kuma hayso wuxuu idhi sheekhu wa ilaa haddaan wifqi ka dhaxaynin maydkii dambe nasiibkiisi iyo masaladiisi wax iska waafaaan haddaysan jirin hadduu wifqi jira maxaad samaynaysay masalada dambe wifqigeedaad masaladii hore ku dhufanaysay markoo wifqiga waxaad ka firin nasiibkiisa iyo masaladiisa isu fiirin markaad wifqiga hesho wifqu masalati baad qaado fi masalati ula ku dhufan wax qaybinta marka la soo gaadho eed kala guraysa jaamicadana maydka hore dadka ku fayshanaa wifqu masalati aani baad ugu dhufan maydka dambe cidda wax ka qaadatayna wifqu nasiibi meyti aani baad ugu dhufan waxay ka qaateen masaladan u dambaysa soo iskama caddo aan ka socdo wailaa hadduusan jirin wax tawaafuqa fakuluhaa kulu masalati aلثaaniya fiiha fi اlأulى ku dhufo ila waa tabaayun tabaayun mar hadduu yimaado maydkan maydkan dambe meeshaad wax ku dhistay iyo kii hor meeshaad wax ku dhistay isku dhufoba meeshay gaadho labadaas maslahaa ila tabaayun baa jire famaa balaga cadadku wuxuu gaadho saxataa way ka asixi masأlaة اlأulى والثaanي minhu xaggiisay ka asaxaysa cadadkaasay ka asixi mar hadduu tabaayun ka dhexeeyo waxaad isku dhufanaysa kala gurudi waata yar dhibtay bal fiir hadda wuxuu idhi sheekhu uma intaa kadib man lahu shayءu min اlأuulىa ninkii wax ka qaatay meydkii hore ama masaladii hore akhadahu shaygiibuu qaadan madruuman asagoo loogu dhuftay fii ma shay duriba fiiha fi lmas'ala lagu dhuftay soo iskama caddaadi waa ku cad uma man lahu shayun min aluula akhadahu shaygiibuu qaadan madruuban asagoo lagu dhuftay fii shay duriba lagu dhuftay fiiha fi اlmas'alati aluula ama waxay noqon hadda jamiicu haaniya waa markuu tabaayun jiro markii laba masle tabaayun ka dhexeeyo ama nasiibu lmayit aani iyo masladiisu ka dhex maan samaynaynay dhan ta ku dhufa tii ku dhufay ahayd mar hadduu tabaayun jiro mas'aladiisi oo dhan waxay noqonaysaa jusu sahmi waad ugu dhufan dadkii hore ada ugu dhufan haddii wifqi jirana wifqu mas'alatihi baa dadka hore ugu dhufanaysay iska dham marka fii duriba fiiha laba suura kugu jirta ima inuu noqdo juزu sahmiga jamiicu masأalaة الثaani iyo inuu noqdo wifqu masأalaة الثaani soo ma caddo waa ta qolyaha waa kaa baxeen waman lahu شhayء min الثaaniية maydkii mas'aladii dambe ninkii wax ka qaatayna akhadahu shayguu qaatay ee tii labaad uu ka qaatay buu qaadan madruuban asagoo loogu dhuftay fii nasiibi اlmayit الثaani waa idaa tabaayana waa ujeedaan bay la tahay akhadahu madruuban ayuu qaadanaya tabayn weli mayna miaalin la soco hadda wifqun baan miaalinay hal suuro oo ay nasiibu اlmayit الثaani calaa masalati ay ku qaybsami iyo maruu wifqi ka dhaxeeyo un baan hadda soo miaalinay akhadahu madruuban asagoo lagu dhuftay fii nasiibi اlmayit الثaani wa cinda tabaayun fii nasiibi الثaani min اlأulى cafwan aw mase wuxuu qaadan akhadahu madruuban asagoo lagu dhuftay fii wifqihi wifqi nasiibi اlmayit الثaani in kaana bayna masalatihi wa nasiibihi wafqun waa haddii masaladiisii iyo nasiibkiisa wafqi ka dhaxeeyo ayib haddaad soo marteen soo maa marna wifqu nasiibihi baan ku dhufanayna qolyihii dambe ugu dhufanaynay marna wifqu masalatii baan ku dhufanayna qolyihii hore soo iskama dhib yaro ayib an misaalina marka tabaayunka miaalkiisi miaalku uu sheegay raafici iyo miaal kaloo hoos ku qoranba aan israacino miaalka raafici fi lmuxarar uu ku sheega waxaa wey isagaana xoogu ka dhibyare nin baa wuxuu ka tegay zawjo iyo saddex adeer zawjo iyo saddex adeer kadibna saddex adeer mid xoolii oon la dhaxali oon la qaybinin ayaa saddexdii adeer mid ka geeriyooday wuxuuna ka tegey xaas iyo laba gabdhoodoo walaalihii adeer waad fahanteen baan u malay wuxuu ka tegay zawjadiisii mayd baa dhintay xaaskiisii buu ka tegay iyo saddex adeerihii ah xoolihii oon la dhaxal siinin ayaa adeerihii mid ka mida wuxuu ka dhintay xaaskiisii zawjo iyo laba gabdhoodoo walaalihii ah ukhtayn iyo adeer maata halaka haalikun dhidiq baa dhintadii weeye markaasuu ka tegay can zawjatin wa alaai acmaamin uma maata aadamayn axad اlacmaam cafwan wa taraka zawjatan wa labada cam ee meesha ka baxdee la waayey maanic baa ku qum ku raafici kasoo qadin waxfaantaa la rabaa ha xisaabani alcamayn alaakharaan wuxuu waa maanic baa ku qumay meesha ka saar iska tur masalada hore marka dhis alcamaan aakharaan ha xisaabin laa yariuuna hunaa masalada labaad liqiyaami maanicin masaladii koobaad maxaan ku dhisaynaa rubcu wey lannu nin baa dhintay wuxuu ka tagay zawjadiisii iyo saddex adeer baan ku uri aslulmasala waa min arbaca zawjada rubceeda sii maxaa soo hadhay saddex qori saddex qori adeerra u kala dhiib kiiba qori buu qaatay masale labaad baa timi ayana dhis asluha waa filayaa inay tami itna cashar maxaa yeelay waa zawjo oo rabta rubcu rabta iyo ukhtayn oo raba uluaan iyo adeero casaba ah mise zawjo ka musa tagin adeerku a saxiix zawjo rubuc rabta ukhtayn oo uluaan raba iyo adeer casaba ah min itna cashar laba iyo toban maxaa ruba saddex zawjada sii maxaa u uluaana sideed sideed soo maaha uluaanku labada ukhtaynka sii hal baa soo hadhay miya halka adeerka u dhiib halka maxaan u dhiibnay adeer ayib adeerkii soo karooday een hadda masaladii si dambe ay laba iyo toban ka asaxday masaladii hore muxuu ka qaatay hal qori ila zawja intay rubcu qaadatay saddexda soo hadhay bay iyagoo saddex kale bismilaysan soo ma ahayn hal wey masaladiisii asaga maxaa ka dhexeeya tabaayun laa muwaafaqa hal qori iyo iyo labiyo toban tabaayun baa ka dhexeeya maxaan samaynaynaa marka muxuu yidhi sheekhu wailaa hadduu tabaayun jiro oon tawaafuq jirin fa kulluha ay fadrib kullahaa fiiha ee fii kullihaa wey laba masalo laba masale masale xambaarsi soo bari soo bari waayahay masaladii hore maxay ka asaxday afar tii dambena maxay ka asaxday labiiyo toban isku dhufto hadda afartan iyo sideed bay ka asixi tabaayun somuman muxuu ku yihi marka haddii tabaayun jiro waman lahu شhayء min الثaaniyaةi أkhadahu maضruuba fii nasiibi الmayit الثaanي min الأولى ayb aw fii wafqihi taas waad barateen tabeynku baa kuu dhiman hadda maxaan leenahay zawjo maxay ka qaadatay masaladii hore hal saami oo rubceedi ah hal saami oo masaladii hore ah maxaan ugu dhufanaynaa labayo toban saxiix waad fahamtay hadda garata halka ay qaadatay ogu dhufo labayo toban labayo toban bay qaadatay adeerkina labadii adeer saddex adeer afar kiiba muxuu haystay hal maxaa lagu dhufan labiyo toban maxaa baxay ya صaxiix zawjaة اlcam adeerkii u dambeeye dhintay xaaskiisi baa inoo dhiman maxay qaadatay labiyo tobankii u dambeeyey maxay ka qaadatay saddex maxaan ugu dhufanaynaa fii waaxid fii waaxid oo waa maxay waa meydkii asaga ee labada uu qaatay cafwan nasiibkiisi cafwan oo halka ahaa oo halka ahaa zawjadii saddexdii labayo toban ka qaata hal ogu dhufo waa isla saddex ayib ukhtaynkii maxay qaateen siddeed shaqiiqataynka ahaa ogu dhufo hal halka waa maxay waa adeerkii nasiibkiisi camkii waaxidka ay u dambeeyey waaxidun fii waaxid hal buu qaatay waa hal ugu dhufaad ma dhammaatay sideed afartan iyo afartan iyo sideed xisaabiya hadda ya isku dardara ya masaladii u horreysa afar bay ka asaxday tii u dambaysana labayo toban bay ka asaxday jaamacaduna afartan iyo sideed bay noqotay oo ku kaasaa halkaasoo ku dhammaatay intana ka bixin darsiga marka cilmu اlfaraa'id waa inaga soo dhammaynay ee nidhi saddex cilmi buu u baahan yahay cilmiga koowaad waa cilmu اlfatwa alimaam qaadi xusein baa fi tacliiq اlkubra ku sheegay cilmu اlfatwa waxaa looga jeedaa waa inaad garanayso waari walba wuxuu qaadanayo waari walba wuxuu dhaxlahayo ee meydka dhinta uu ka dhaxlayo ma nisba ma sudusba ma uluaanba ma uluba ma rubucba ma umunba ila aakhirihi hada cilm اfatwa cilm alansaab asna waa loo baahan ya waa maxay waa inaad garanayso maydkan yaa dhexlahaya farq baa udhexeeya maydka wax dhela maydkan yaa dhexlahaya waa maxay cilmi insan ba lagu ogaadaa muxuu dhelahayaa laga dhexlahayaa waaridku cafan waaridku muxuu mayd ka qaadanaya ma nis buu qaadan ma sudus buu qaadan ma uluaan buu qaadan ma rubc buu qaadan waa ma waa cilm اlfatwa an taclama ma yأkhudhu اlwaariثu min اlmayiti min alfuruud اlmuqadara cilmu اlansaab an yaclama man اlwaariثu min almayiti bالnasb meydkan yaa nasab ku dhaxlaya waa inaad ogaato wa kayfa intisaabu ilى اlmayit iyo xaggee meydka uga soo qaraaba sheegtaa ma hooye ahaan buu ku iman ma awow ahaan buu ku soo geli ma walaal ma wiil ma aabbo ma adeer xaggee buu ku iman waa inaad og tahay ood abtirada iyo sida loo kala dhashay iyo sida loo wada dhashay aad garanayso ka maxaa la yihahda cilmu اlansaab cilmu اlxisaab baa ku hadhay waa maxay wa an yaclama makhraj اlxisaab waxaan ku ihi ninkan sudus bule waa inaad tirahay lix buu qori ka qaadanhaya waxaan ku ninkan wuxuu rabaa ulu waa inaad tirahay saddex buu qori ka qaadanhaya xisaabta cilmu اlxisaab waa waa an taclama mkraj اxisaab min أyi xisaabi takhruج اmasألة haddaan kuna ninkan sudusi oo tiraadahay sideed ha qori ha laga siiyo war waa sidee waxaan ku ninkan rubucsi waxaa tiri toban hal ha laga siiyo waxaad ku qastay cushur iyo rubuc baad fooda isku gelisay labada cilmi saddexdaa cilmi waa laga maarmaan marka insha allahu ta darsigu iska dhamadaan umaynaya culaysba ma sii jireen waxaad kaloo iska ogaataa markan la maraya baab اlmunaasakaat waa la iskhaldaa oo masale mustaxiilo ah yaa munaasakaad lagaaga dhigi waxaa lagu miaaliyey nin ba waaa la weydiyo layidhi islaam baa dhimatay waxay ka tagtay zawjkeedi iyo afar gabdhood iyo adeerkeed ninkeedii afar gabdhood ay dhashay zawjun wa arbacu banaatin wa cam ayadoon tarikadii la qaybinin yaa gabdhihii mid ka mida dhimatay baa la yidhi gabdhihii mid ka midaa dhimatay waxayna ka tagtay baa la hooyadeed iyo waman fi اlmasأalaة اlأuulى sida lagu sir sooma jeedid islaam baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii afar gabdhooday dhashay iyo adeerkeed xoolihii oon la dhaxal siinin yaa gabdhihii mid kamida mida dhimatay gabdhihii gabadhina waxay ka tagtay hooyadeed iyo dadkii hore ee masaladii hore dhexlahayeen marka waa lagu gaadahay sooma jeedid waa inaad tiraahdo umulbinti hiya almaytatu fi اlulaa wey soo sidaa ma aha marka iyo lagu gaadin fayastaxiilu an takuuna mawjuuda maratan ثaaniya waa lasaafeeyaa alimaam eh, alqaadi yaxya bn akham yaa ma'muun nin musiibo aqoon badan buu ahaa fidno badanna ummadda u keenay ninka qaadigu uu ka dhigahayo uu imtixaani jiray ninka waaliga laga dhigi diintiisuu fiirin jiray maamuun baa u yeedhay waxaa la yidhi qaadi baan raba inan kaa dhiga soo dhawo su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi eh, wuxuu weydiiye oo yidhi waxaan ku weydiiyey nin baa dhintay wuxuu ka tegey meyd baa dhintay labadii waalid iyo laba gabdhood buu ka tegey taraka abaweyni iyo wabnatan buu ka tegey xoolihoon la qaybinin ayaa labadii gabdhood mid ka mida dhimatay waxayna ka tagtay dadkii masalada hore dhexlhayay ka warran buuri wadaadku soo fadhiistay ma'muum wuxuu yidhi ku weydiiyey mayd baa dhintay wuxuu ka tegey labadiisi waalid iyo laba gabdhood xoolihiin la dhaxal ayaa haddana gabadh soo karooday hawshaa ka waran gabadha soo karoodayna waxaa dhaxal hayay buu hore ciddii dhexlaysay wuxuu ihi yaa amiir almu'miniin dhintay adakaru am unha garatay bu waa saxanta orod maxaa jira lanno maydkii hore ee dhintay hadduu haweenay yahay waalidku wuxuu noqon dambe maslada jad xagga hooya ka yimid waa faasid hadduu meydka hore nin yahayna awowgii aabbihii wuu soo laabana awhaan buu ku iman marka qaadigu ninka caalimka wuxuu ihi yaa amiir اlmuminiin almayit اlأwal adakarun am unha wuxuu ihi mar haddaad hawsha saa u fahantay hawsha waad garatay waa lagu magacaabay mashaaarkooda waa intaa magala hebla qaaday ka noqda fasaxanta warka waad garatee baan u malay maxaa yeelay maydka dhintay hore hadduu nin yahay aabbihii maydka hore maydkan labaad wuxuu u noqonayaa abuu abin abuu abin aabbaha aabbihii weeye waa jad xagga uu aabba ka yimid waa waaris hadduu maydka hore uu dhintay haweenay ahaana aabbaheed muxuu noqon maydkan labaad muxuu noqon jad xagg hooya ka yimid waa fasid somaydan fahmin marka masaa'ilo laisku mardabeeyaa jirto iska dhib badan marka inaha insha allahu tacala luqazaad yaa ku jira intaan ku dayno insha allahu tacala habeen dambe intaana kitaab alwasaaya gelin waxaan isku dayaynaa bal aayaat almawaariid fi kitaab illah inaan dul istaagno insha allahu tacala kuna daro qismatu tarikaat weli maynan gaarin waxaan hadda eegno waa maxay oo tasxiib ilmasaa'il iyo ta'siil ilmasaa'il maqsuudkii xoolaha qaybintoodii minhaajka kuma taallo raxbiyahana muusan qorin marka bal aan ku daro sida xoolaha loo qaybin iyo aayaadkii almawaariid fi kitab ee saddexda ahaa tafsiirkooda ama wixii unan ka garanay insha allah taala wallah aclam